بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي حاء وحدثنا سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال أنه قال انطلقنا إلى نس بن مالك سندka xadiidka kolley waana in muslim laba sheekh buu ka wada warinaya mid ka hore aburabiic alcataki on xalayna soo haynay on idhi catakina waa u yimaadaa muslim dhexdiisa azahraanina waa u yimaadaa walow ay dee reer asdi la ydhaah ka wada tirsan yihin haddana laba jerib oo dee ishoos yimaada ma aha si ay dhahaan boqolooyinkan culamada nasabku waxaa dhici karta midi inuu jiwaar ama xilfi uu noqonayo sulayman ibnu daawud baa la yidhaha horaan usoo aragna xalay naftiisa maxamedna uga jireen adigu waxa yar cusub uun macbad ibnu هلال alcanazi waa nin taabiciya oo dee ninka anasba xadiidka inooga warinayo weeye waana dabaqadii qataadatu bnu dicaame iyo dabaqadoodii zuhri iyo weeyaan xataa qataada markuu ka warinaya isaga waa baab riwaayat laqraan weeye dad aqraan ahaayoo dhexdooda wax kala warinaya waana nin lagu kalsoon yahay saxiixa muslimna saddex xadiis oo kani ugu horeeya ayuu leeyahay bukhaari saxiixiisana waa ku sugan yahe laakiin xadiidkan imakaan hayno ayuunba u isagu bukhaarina sanadkiisa ku sugan yahay xadiid labaad uu bukhaari ku leeyahay ma jirto muslimna kan iyo laba inoo dambeeya ayuu yeelanayaa wuxuu yihi marka haddaba macbad ibnu hilaal alcanazi qaala indalaqnaa waanu tagnay oo waxaanu u kacnay ilaa anas ibni malikin anas ibnu malik xaggiisaanu uba kacnay watashafacnaa bihaabitin na waxaan kaxaysanay si uu shafiic noogu noqdo ee aad bay isugu dhowaayeen oo in badanna waa laasimaye uu isagu bal wixii aan u baahanayna noogu weydiiyo thaabit lbunani taas weeye macnaa tashafacnaa dee isagii baanu ka dhiganay ergo iyo ruuxna raaca oo macnuhu waxa weeye akhadnaa haabitan ilbunaniya shafiican <clears throat> oo waxaanu anagu ka haysanay shaafic thaabit lbunani si uu bal masalan anas agtii dee uu noqdo mid annaga bal waxa weeyaan dee ama gelidiisa hore ha noqoto waxweydiintii umuurahaasay u kaxayseen bukhaari saxiixiisa halkaa mar riwaayada bukhaari waxay ahaydba fadahabnaa macanaa bihaabitin ilayhi yas'aluhu lana can xadiidi shafaaca waxay u wateenna waa xadiidkan soo socda waxaanu la tagnoon sii kaxaysanay markaanu ku soconay thaabit lbunani si uu bal waxa weeyaan ras weydiiyo anas xadiidka shafaaca thaabit lbunanina in badan baan soo aragnay anasna aad buu ulaazimo waxaaba yidhahdeen ilaa afartan iyo bay gaadhay mulaasamadiisu marka aad buu isaga agtiisa dee manzilu kuba lahaa waana inoo soo socotaa manzilada uu ku leeyahay agtiisa way muuqan doontaaye fantahaynaa waan gaadhnay ilayhi ilaa anasin basre un bay ahayd halkii uu deganaa bay ugu tegeen riwaayadka xadiidka barhkoodna waxaa kuba sugnaa inay ugu tegeen qasrigiisii kollay nin dad badanna u ahaayo aqaroon uu lahaa bay ugu tegeen walxaalo wa yusalli duxaa isagoo tukanaya duxo tukanaya fasta'dana lana waxaa noo idan dalbay oo inaanu usoo gallo noo weydiiyey haabit bnu haabit baa ka horeeyey oo dee isagaana iyagii idan inuu u idmo guriga soo gelitaankiisii u weydiiyo uga dalbay idankii baa yimi oo fadakalnaa calayhi anas baanu usoo galay waa jalasa uu fadhiisiiyey haabitan haabit buu fadhiisiiyey macahu wa anas maci ala sariiri calaa sariiri sariirtiisii uu ku fadhiyey buu isaga dhinaciisii buu soo fadhiisiyey taasna waa dee manziladii weyneyd ee uu agtiisa kuba lahaa bay tilmaamaysaa waana ta aan nidhi bal dee dheer ee aad u dheeree casharaadka gaadhay sannadood ayuu laba joogay imaam nawowi ba halkan wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala waxaaba xadiidka kuba sugan annahu yanbagii lilcaalimi wakabiir اlmajlisi an yukrima fudalaء الdakhiliina calayhi wayumayizahum bimasidi ikraami fi lmajlisi wagayrih ninkii caalimka ahaa iyo dee adigu meeshaa la yimi unkii dee majliska ugu roonaa dadkan dee waxa weeyaan usoo gelaya kuwooda mudan ee fudaladooda inuu maamuuso oo dee waxa weeyaan ikraam iyadoo dadkiiba dee ikraamkii ay waa mudan yihiin haddana ziyaado oo ama halka la fadhiisinayo ama waxyaalaha iyagii uu dadkii kale kaga horreysiiyo uu kagaba soco taasi inay mudan tahay faqaala lahu haabit baa wuxuu yihi lahu lianasin ya abaa xamzata abaa xamsaw abaa xamsana waa kunyadii anas ibnu malik waxay culimadu yidhaahaan rasuulka ilaahi baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uguba kunyooday oo maaha dee awlaadiis iyo taa in laguba kunyooday markaa rasuulka aba kunyooday waxaana yidhaahba laftiga xamsadu waa baqal buqusha iyo waxyaalaha dhulka kaba baxee buqusha kaba midoo malaa nooc yar xumuudo iyo ay ku yar sugnayd oo isagoo guranaya ayuu arkay nooc taa ay kuwa magacaabayeenoo deetuu ihi abaa xamsata waa magacaaba aduu shairkeen ina ikhwaanaka walaalaha oo min ahli basrati reer basre kaba mida de waa nimankan macbad uu ino inooga de xadiidka inooga warinayo dad baa la socday walaalahaagan reer basra yasaluunaka waxay adiga ku weydiisanayaan oy kaa dalbayaan an tuxadisahum inaad ugu warantid xadiida shafaacati xadiidkii shafaacada waana taa riwaayada bukhaari aan kaba soo naqliya ay kuba sugnayd waxay ugu socdeen tan bay ahayd oo fadahabnaa macanaa bihaabitin ilayh yas'aluhu lana can xadiidi shafaaca waxaanu u kaxaysanayba sida xadiidkaa shafaacada bal riwaayo bukhaari baa waxay ahaydba intay dhexda ku jireen bay ku yidhaaheen waxa ugu horreeyeed weydiisaa xadiidka shafaacada ha noqdo ujeeddadu wax kaa ka horreeya hanoo weydiinin taas bay yidhaaheen markaasuu waxay kugu yimaadeen bal xadiidkii shafaacada inaad bal waxa weeye aad uga bal markaa u sheegtid oo aad dee xadiidkaas adigu aada warinaysad rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaba warisay kollayna dee waa taa axaadiis inoo socotay sanadkan xadiidkana sa afar sanadoo ka horreeyu isna sanad dhammaanba reer wada basre a yahay qaala wuxuu yihi markaas anas baa odhanaya xadaثana muxamadu salى اllahu عalayhi wasalam nebi moxamed baa noo waramo qaala wuxuu yihi idaa kaana markuu ahaado la helo yowmulqiyaamati maalinta qiyaamaha yowmulqiyaama waa faacilkii kaana oo maanta waa taamo maajadan waa khabar in dee jawaabtii idaad un baan kaba dhiganaynaaye iyadoo waxay ku kaaftoomaysaaba marfuuceedan marka uu sugnaado xasilo eedee uu dhaco maalinta qiyaamuhu ee dadkii inta meel keliya la isugu wada keeno muddana la daayo cadceddana lagu soo dhaweeyo ayay maaja annaasu dadkiibaa isdhex gelayo bacduhum ilaa bacdin oo iyagoo isdhex gelaya waxa weeyaan wareersan bay adigu isdhex marayaan iyagoo bal umuurahan dee maanta haysata iyo dhibtan bal ciddii shafiic u noqon lahayd ee ilaah ugu ergeyn lahaydna bal dhexdooda isweydiinayaan haddii la idhaha maaja albaxru oo baddi way kacdo waa markay dabdarabat amwaajuh markay mawjadihiisu intay badu aad u kacdo mawjadihiisu ay isku dhacayaan isbarambarayaan taas baaba maajal baxru la yidhaah macnuu waa maxay halkan ikhtaladuu muxtaxayiriina muqbiliina wamudiriina way iyagoo dhexdooda wereersan hamiga badani hayo dhibta badani adkay ayay isdhex gelayaan oo de waa waktiyo kolna cidimo dhaqaaqayse mal ay dhaqaaqi karaan oo bal matalan ay islana hadli karaan fayaatuuna markaasaa dee waana ti aynu xalay soo marray arrinkan shafaacaday u ihtimaamayaan waana lagu ilhaaminayaaba inay shafaaco cid u bal maalan ambiyadii ay u tagaan qaybo kaba mida iyo kuwo kaba mida iyagoo ka dalbaya inay dee ilaah ay u ergeeyaan <clears throat> markaasaa fayaatuuna aadama nebi aadam bay u imanayaan fayaquuluuna lahu waxay ku odhanayaan ishfac liduriyatik dadkani waa dadkaagii waa beertaadi iyo tanfiirtaadi iyo duriyadaada u shafaaco qaad fayaquulu wuxuu odhan xadiidkan ka dheero abu hurayrana waa inoo soo socdaaba xalayna waa tan wax ka soo aragnay lastu laha anigu uma sugnaanin oo lastu laha ay lastu ahlan lahaa dheh ehel anigu taas iyo maqaamkaa sare shafaacada maanta ehel uma ihi taas ma lihi buu odhanaya in waxyaalanayna uu ku cudur daartay xalaytaynu soo marray bal xadiidka abi hurayre iyagoo dee umuurahaas inooga basisay inoogu iman insha allah casharkaanu xadiidkan buu daba socon doonaa haddii ala idhaaha walakin calaykum waxaa laazimtaan oo u tagtaan biibrahima nebi ibrahim calayhi الsalaam halkan riwaayada nuux baa dhace waynu soo maray arki doonaano nebi nuux inuu udhexeeyo nebi ibrahim iyo nebi aadam oo uu odhan doono nebi ibrahim nebi nebi aadam nuux u taga nuuxna marka dambe uu iska soo riixi doono ibraahim kusoo riixi doono calaykumna haddaan bimacnaa ilzamuhu aan kuba fasirno macnaa isaga laazima kollay dee ba'du zaa'id bay iska noqonaysaayo oo dee waxay isma ficilo dee toos buu isagaba qaadanaya mafcuulkiisii oo macnaa bal waxa weeyaan aa u tagtaan nebi ibraahim fa inahu khaliil اllahi waa khaliilkii ilaahay fayaatuuna ibraahima ibraahim bay u imanayaan oo fa wuxuu odhan markay iyaguna saa ku yidhaahaan lastu lahaa anigu uma sugnaa intay lastu ahlan lahaa weeye ahl uma ihi shafaacadan maanta isna waa cudur daaranayaa walaakin calaykum bimuusa calayhi الsalaamu fainahu kaliimullah isaga manziladaa gaarkaa lahaa isaga kaliimka ilaahay ahaa ee u taga nebi muuse fayu'taa muusa muusa loo imanoo iyagana way weydiisan isagii oo de waxay odhan noo shafaaco qaad fayaquulu muusa wuxuu odhan lastu lahaa isaguna si unbuu kuma jawaabaya walaakin calaykum bciisa calayhi الsalaamu fainahu ruuxu llaahi ilaahay ruuxdii weeye oo dee isagu aabbo isagu dhalay ma jirin wuxuu ku abuurmayba dee ruuxdaas ama lagu afuufay un hooyadii lagu afuufay buu waxaa nool iyo ruuxa kuba noqday wa kelimatu kelimadiisii weeye si ibnu cabaas yidhaaho dee laftata kun ayuu abuurkiisu ahaayo adwaartan dadkeen aynu dee soo marre dadkan adigu waxa weeyaan iyaga waalid dhalay iyo waxyaalahaasi ay soo maraan iyo umuuraha caynkaas isagu jaanibkaas ee dee xaggii marka laga aabiyo umuurahaas dee taas isaga xaggiisa mayna kelimadaasu kuba abuurmay wa kelimatu fa yu'taa ciisa ciisa loo imanaya fa yaquulu lastu laha isaguna wuxuu isaga ku cudur daaranaya ma jirto laakiin wuxuu odhanayaa anigu ima su uma sugnaanin oo taa ehel uma ihiye walakin calaykum bimuxamedi salى اllahu alayh wasalam dee xalay taa aan kaba soo hadalay bal arrinka kuba sugan ee fadiilada weyn iyo manzilada weyn ee rasuulkii ilaahay oo abata xadiidka inoo dambaysa o odhan doona ana sayid الnaasi ywma alqiyaama tana muuqanaysa e haddii marka ugu horeeyaba ay rasuulka ilaahay u yimaadaanna waaba la odhan kari lahaa ama dee ambiyada kalena malaa way shafaaco qaadi layd hadii loo tago ee arrinkani wuxuu muujinayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh mansiladiisa sare iyo inuu yahay sayid annaas dee aakhirana waa yahay adduunna waa yahay laakiin aakhiro sayidnimada ayaa muuqan oo dee ambiyadii oo dhan iyo rasushiiba yakunuuna taxta liwaa'ih markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi fa uutaa waa lay imanaya faaqulu waxaan odhanaya anaa lahaa aniga u sugnaaday iyadoo macnaa ana ahlullaha anaa shafaacadaa ehelkeeda ah waa shafaacadiisii shafaacadan halkana waa ashafaacat alcudma waa shafaacada khalqigu markay dee markaasi mowqifkii iyo halkaas muddo dheerna joogaan cadcaddii lagu soo dhoweeyo dhibta ay badnaato iyagu ay dee markaas ilaahayna kuba ilhaaminayo ee waxana ay u socdaan ay doonayaan ay tahay aliraaxa min hawli lmowqif in looga raaxeeyo mowqifkan shiddadiisa iyo dhibkiisa waana dad oo dhan markaa wada gaadhaysa waxtarkeed iyo nafcigeedu wada gaadhayo markaa dabadeed baaba xisaabtii ay bilaabmaysaan haddaba fauta faanal faandaliqu markaasaan tegaya faasta'dinu calaa rabbi rabbigay baan ka idan dalbaya oo dee iskama shafaaco qaadaya un haddaan ilaahay u idmina walow uu leeyaho isaga la siiyey haddana idanka ilaahay weeye rabbigay baan idan weydiisano fa yu'danu li waa lay idmiyo faaquum bayna yaday hortiisaan istaagi faaxmaduhu waan ku xamdiyey bimaxaamida ammaano laa aqdiru aanan karayn calayhi isaga korkii calayhi damiirku walow maxaamid baa inoo horeysay waxaan aanu karahayno ujeedadu hore aaya markaasaa lagu ilhaaminaya markaasaa ilaahay baraya waktigaa waktigii ka horreeyeyna maxaamid iyo ammaano uu isaga ilaahay kuba ilhaamiyey ama baray mu ahayn ama cid kaleba uu baray marka daahirku wuxuu ahaa cibaarada bimaxaamida laa aqdiru calayha ina laftiga maxaamid oo damiirku taasi u laami lahaa dee waana shayga dee matala jamacan aan caaqilka ahayn lakiin halkan markaa maxay leeyihiin usushiisan baa muslim dhacday oo dhan usushiisan baa dhacday imaam nawina wuxuu leeyahy waa cibaaro saxiixo ah markaa damiirkii mfrad ahaan baan ugu celinaynaa halkan maxaamid ay ka tahay bimacna alxamdi baan ugu celinaynaa oo lafdigaas oo markaa faaxmaduhu bimaxaamida laa aqdiru aanan karayn calayhi xamdiga alana imaka oo imaka aanan garanayba maxaamid aan lay furin imaka ama xamdi ayaan ilaahay ku ammaanaya kaasoo yulhimunihi laahu ilaahay ugu ilhaaminayo uma bacdiyeed akiru lahu saajidan xadiidkana abu hurayre watay me anas inoogu sugan xamdigan iyo maxaamidan waktiga loo furaya laguba ilhaaminaya intaanu sujuudda u dhicinaya te qabla sujuud iyo qiyaamkaa ka horeeya sujuudda ayaa waxa weeyaan uu ilaahay amaani waa ku xamdiyi bal matala dabadeed buu sujuudaya bal xadiidka saasaa inoogu sugan wixii ka dambeeyay ama xadiisyada kalena waan arki doonaa haddii dee bal si iyagu kuba yimaadaan insha allah xadiidka abu hurayra waan arki doonaa bidn illahi markaasaan labadooda israacin doonaa uma akhiru lahu waaan u waan dhacayaayo lahu lilahi saajidan xaalanay anoo sujuudaya fa lii waxaa laygu odhan ya muxamedu muxamedow irfac raasaka madaxaaga sarow qaad waqul dheh yusmac laka waa lagu aqbali oo wixii aad tidhaahay dalabto waa laga aqbalaya wasal weydiiso tucdah waa la wasiinhaadu waa tii saktiga washfac shafaaco qaad washfac shafaaco تشفع tushafac waa lagaa shafaaca aqbali kolle cibaaraadka hore inuu soo maray dee shafaacaduna in waxa weeye kolley shaafica wax shafaaco qaadaya ee takriim iyo sharaf weyn baa ugu sugan oo waxay muujinaysaa mansilada uu ku leeyahay almusha waxa weeyaan kan dee laga shafaaco waxa weeyaan isaga ergeba loo yahay dadka kale ama ciddii loo shafaaco qaadayana manfaca ugu sugan oo dadkiina maxtar iyo manfaca ugu sugan rasuulka ilaahayna dee halkan iyo ciddii kale shafaacaadka kaleba meesha maqaamkaa shafaaco qaadaysaba mansilada weyne ay kuba leeyihiin ilaahay subxaana watacaala agtiisa taasna way dee muuqanaysaa oo markaa isaga dee markaa shaaficana waxa ugu sugan ama de waxa weya shafaaco qaadayana makramo dee manzilo iyo karamo dadkii kale loo shafaaco qaadayena mashfuuc lowgiina waxa ugu sugan manfaca iyo waxtar ah eh. faaqul waxaan odhanayaa rabbi rabbigayow ummatii ummatii ay ummadayda ummadayda ay ummatii ikfir laha irxamha wuxuun qadaro ummadayda uma naxariiso xadiidku kolley san xaliba soo sheegay axaadiistu dee markaan isu wada geysanaa macnaheedu inoo wada taam noqon waqtigan rasuulka ilaahay dadku ay u yimaadeen ay ugu yimaadeen markay ambiyada kale oo dhami iska soo riixaan shafaacadii ee midba nebi kale uu yidhaha bal nebigaa u tagay ugu dambeyn rasuulka ilaahay ay kuba soo dambayso khalqigani ummaddeenuun ma aha ummaddan maxamediye maayo waa khalqigii oo dhan waxa ay u socdaana waa bal matalan in ilaahay uga raaxeeyo mowqifkan iyo shidadiisa iyo dhibtiisa shafaacadaasi markay dhacdana waxaa bilaabmaysa xisaabtii baa bilaabmaysa ay kaba mid tahay umurahaynu soo maro ummad kastaba la yidhaho ciddii aada caabudaysay raac taas laba yidhaaho ayaa adigu bilaabmaysa dabadeed baa siraadkii iyo taas hadhow marka dambe siraadkii la maro ee wixii ku daadanaya ay kuba daataan ee intii ka tallaabaysa ee kaba tallowdee janno la galo ayaa haddana waxaa bilaabmaysa shafaacadii kale ee ahayd bal matalan in dad naar galay naar laga soo saaro taase markaa ama shafaacadkaasoo dee iyagu rasuulka ilaahay aan khaas kuba ahayn baa bilaabmaysa kolle xadiidkana marka la eego imaatinka dadka iyo sujuudda iyo maxaamidaas iyo umuurahan kale ee dee rasuulka ilaahay shafaaco gaara uu ummadiisa u shafaaco qaadayo kollay mawaqif dheer iyo wax ayaa udhaxaynaya dee xadiidku markaa halkan ikhtisaar baa kuba sugan axaadiid kaloo lamid aho aynu soo marno oo ikhtisarkaasn kuba sugnaana waa jireen lakin de axaadiistii kale ay noo caddaynayso haddaba in shafaacada dadku ay ugu yimaadeen ee laga dalbay iyo arrinkan kale waa hadal kaloo bilaabmiyo shafaacadii khaaska ahayd ee gaarka ahayd ee dee ummadda kuba khaaska ahayd bal de dad kalena ay kama qeyb qaadanayaan ama ambiyada taas ayay qaybahan dambe noqonayaan xadiidka abi hurayra waa arki doonaa fa yuqaalu waxaa laygu odhanayaa indaliq tag oo faman kaana ruuxii u ahaaday fii qalbii ina intan marka hore shafaacada cudmo aan la gaadhin maqaamulmaxmuud aan la gaadhin dadka cidinaar may tegina waxaa la joogaa mowqifkii waa la isku jiraano halkaasa dee dadkii cadcadiba lagu soo dhaweeyey halkaasay joogaan marka ay maqaamulmaxmuud dee rasuulkii ilaahay ilaahay joojiyo ayaa dadka o dhan yaxmaduhu اlأwaluuna واlآakhiruun oo dee xisaabtoodii baa bilaabmaysa waxaa bilaabmaysa dadkii in laga kaxeeyo halkaa mowqifkii lagaba kaxeeyo dabadeed bay shafaacaad kale ay bilaabmayaan bal markaa tani waxa weeyaan waa shafaacaadkii intii naar la galay ee ahlu naar ay galeen ee dad markaa dabadeed ahlu jannana ay janno tegeen dabadeed ayaa ay shafaacaadkan khaaskii imika ayiin ama dambeen faandaliqu faafcalu markaasaa la odhanaya faman kana fi qalbii mithqaalu xabati min buratin tani xalay waxaan soo aragnay marka lasoo dhaafo ah dare iyo buro oo kaleo ay la yidhi shucba ayaaba halkaa tasxiif kaba dhacayo halkii dare ayuu dura ama maala waxa weeya me halkii dare ahayd ayuu dura yihi imika halkan xalayna shaciir iyo inahaasaan soo hayne lakiin burada iyo shaciirku waa isla dee waa isku dhow yihiin oo waa ti aynu balqamxigii iyo waa taa qamadidii waxaa la odhanayaa markaas wixii qalbigiisa uu kuma sugan yahay xabo wax leego oo buro ah ma shaciiro min iimaanin iimaana faakhriju minhaa naarta ka soo saar de waana loo tilmaamayaa waa garanayaa de waatan faandaliqu faafcalu waan tegaya waan samaynaya uma arjicu ilaa rabbi faaxmaduu bitilka almaxaamidi ammaanahaas baan kuba xamdiyaya uma akhiru lahu saajidan sujuud baan u dhici kolley xadiidka dambe si aynooguma imana halkan uu kuba sujuudayo khaasatan markaa hore shafaacat اlcudma iyo waa taxta alcarshi weeye fayuqaalu li ya mحamedu irfac raasaka waqul yusmac laka wasr tucdah washfactu shafc faaqulu umatii umatii fayuqaalu lii indaliq faman kana fii qalbii midqaalu xabati min khardalin oo nabaadka aad u yaray khardalka la idhaa oo min iimaanin iimaana faakhriju minha ka soo saar faandaliqu faafcalu uma acuudu ilىa rabbii faaxmadu bitilka almaxaamidi uma akhiru lahu saajida fayuqaalu lii ya muxamedu waa ina dee inagu soo noqnoqonayo laqba u baahnayne irfac raasaka waqul yusmac lak wasl tucda washfac tushafc faaqulu ya rabbi umatي umatي fayuqaalu lii indaliq faman kana fii qalbii ruuxa qalbigiisa uu ku sugnaaday adnى adnى adnى min mihqaali xabati min khardalin takraarka halkan dee adigu sabaa u soo shadhacday iyadoo lasoo celceliyey imaamkuna saynu soo maray oo dee saddex goor la celceliyey aan leeyahay adna adna kuwa qaarkoodna laba goor baaba dhacday bal waxa weeyaan dee hore saanu soo marrayna imaamku waana ziyaadaa waana nuqsaamaa oo de waa wax yaroo imaani haba yar qalbigooda ciddii u sugnaa wax yar oo yar oo yar macnaa oo kamid ah xaba wax lago khardal oo khardalkii oo aada uba yaraa kaasoo lasii qaybiyey oo sii qaybsamay waxa bal masalan aada u yaroo isaga kaba mida wixii u dhigmay iimaana qalbigiisa ciddii lagaba helay oo kuba sugan yahay faakhriju min annaar faandaliqu faafcalu intaasaa xadiidkii ay kaba maqleen uu kuba joogo wuxuu yihi markaas macbad haadakani xadiidu anasin anas xadiidkiisii weeye aladi xadiidkaasoo anba'naa bihi uu nooguba warramay markii ay fadhi iyo jalsadaas kolleyna waana waqti dambe dambe un ahayd aadna uu weyn yahay anas waayo waa cumriyeyo boqol waa gaadhay haddaan waa dhaafayba de maala ص taabicigana waaba taabiciintii yareerayd baan leenahay oo waxaa dhici karta xataa dhalashadiisi inaanay lixdameeyihii jirada dabadeed ay ahayd ba fakr marka la ega xagga dabaqadiisa yahay markan ka dhaqaaqna wey fakharajnaa waanu baxnay min cindi agtiisii baan kaba baxnay oo isaga agtiisii ayaan kaba baxnay de darfigan cinda oo kale de had iyo goor isagoo mansuub u yimaadaa haddii la jaro min baa lagu jaraa xaraf kale oo xuruuftaa jar ka mid oo gasha oo jirtaa ma jirto oo ujeeddadu cindo marka ay noqoto waa mansuubun isagoo dee darfinimo ku nasbisan marka la jarana waa markay mini ka horeyso laakiin xaraf kale oo xuruuful jar ka mid oo gala oo markaas taa lagu jaraa ma jirto laqdi ama halxidhaalo uu lahaa xariiri ninkan maqaamaad kale dee mulxat lcraabya lahaa wamaa shay-un mansuubun abada walaa yajuruhu siwa min balgaro wax weligiiba mansuub ahoo nin mooye wax kale aanay jirin de wuxuu sheegayaana waa cindo ay weeyaan oo cindo markaa min un baaba jarta wax kale ma jiraan wixi haddii aanay mini la socon waa mansuub <clears throat> fakharajna min cindihi falama kunaa markaan ahaanay bidahri اljabbani waa adugu xabaalaha korkooda aanu kuba sugannahay asalka hore aljabbaan iyo aljabbana iyadoo dee nuun la geli mn ay la geliyo ama ta'daa marbuudada iyadoo aljabbaan lama yidhaaho asalkeedu waa asaxraa waa meesha adigu dee saxra ah laakiin meelaha xabaalahana waa dee taasna wayta loo jeeda waa jabbaan ba ama jabbana lagu magacaabaa sababto dee haaliban markaas meelahaas banaanada ka durugsan magaaladiiba kaba baxsan saxraa ayaa dee xabaalaha ama wax lagu aasanayay haddaba wuxuu leeyahy meel dee korkeeda oo dusheeda ah ayaa markaanu kuba sugan marayno dee hadda anasna way ka yimaadeen walaa qasrigu kolle bertiisa ku dhawaa waa ka yar baxsanaa magaalada ayaa qulnaa waxaanu nidhi low minlaa haddaynu kuba leexano ila lxasani xasan waa xasanulbasri oo aynu bal fasalabna calayhi aan salaamnaynu marno way fiicnaan lahayd oo markay adigu ka yimaadeen anas waxoogaana soo socdeen halkaa uu sheegaya ay bal matalan korkeeda ay kuma sugan yihiin ayay iyagii bal is yidhaaheen malaa inagoo xasanulbasri sii salaamna oo sii marnaa way fiican tahay marka wuxuu uhi wahuwa isaguna xasan mustakfin markaa waa dhuumanayey fii daari abi khaliifata ninka abi khaliifa la idhaaho gurigiisa ayuu ku dhuumanayey de iyagu way ogaayeen lakiin waa halkaasuu kuba dhuumanayo adigo xajaaj ninkii la odhanayo dhaalimka ahaa ayuu kaba dhuumanayay abukhalifaana xaaf ibn xajar fatxulbari meelo dambe kaba mid ah waa kitaabu tawxiid iyo akhirka kitaabka ayaa wuxuu dhaha xajaaj ibnu cataan baa ninkan la odhanaya abu khalifa alcadiyo markaa albasriyo oo nin cumar ibn abi khalifa la idhaaho uu magacaabay ayuu aabihii abuhi oo deeta wuxuu kasoo naqliyay bukhaari taariikhdiisa inuu saa ugu magaca uu sheega uu magacaabay dee abu axmed alxaakim ama xaakimka weyn ninka la yidhaaho xaakimkan maha saaxib almusadriga waa sheekiisii xaakimka weyn ba yidhahn alxaakim alkabiir ama abu axmed kitaabkiisan kunyooyinka uu kuba ururiyeyna isaguna waa sida uu kuba yidhi o bal markaa ninkan abu khaliifa xajaaj ibnu cataab baa la yidhaha waa nin reer basro reer cabdiqays ahaa werigiisu kuma dhuumanayo dee kolley waa ninkaa dulmigiisii iyo dhibtiisii badnayd uno dee cidna aani ka nabadgelin xataa aan asbaaba dee ka nabadgeli waayey dhibaata uu gaadhsiiyey ilaa markii dambe taasi ay kaliftay isagoo da aha inuu shaam tago dimashaq tago isagoo ashkatoonaya walid ibnu cabdimalik iyo ashkatoonaya oo dee markii dambe ayaa dee lagu soo yidhi se adigu bal markaa ha dan cabdimalik maya markaasaa lagu yidhiba dee ninkaa shaqo kuma lihide iska badbaadiyo oo dee intuu halkaasu socodkaa dheer bal marka tan bay ahayd qaala wuxuu uhi fadaklnaa عalayhi waanu usoo galnay isagii baanu u nimi fasalamna عalayhi waanu salaamnay faqulnaa waxaan ya aba saciidin aba saciidow waa kunyadii xasan اlbصri xasan ibn abi ji'naa waanu nimi min cindi akiika walaalkaa agtiisa abi xamsata waa anase walaalka anas baanu xaggiisii kaba nimi falam nasmac maanaan maqlin oo hore umaanaan maqlin weeye mila xadiiin xadiis wax lamid ah xadaanaahu u noo waramay fi shafaacati shafaacada dee umuurahaasna waa taa waqtiyadaa khawaarij baa jirta oo murjia jirta oo dee waxyaalahaas muctazila bal dee waa waqtiyaday bilaabanto xasan albasri baabay dee kaba bilaabantay majliskiisii oo markaa ay kaba tegeen wasil iyo oo lama yidhaaho isagaaba magacani baxa bixiye ictazala cana wasil ba xasan albasri yidho halkaasay muctazila masaladay kuma baxeenna masalo dee shafaaca diid un baabay ahayd oo waa iyagoo sugaya almanzila bayna almansilateyn oo ruuxa muslimka hadduu kabiiro kuba dhaco dee wuu gaaloobay siday khawaariji yidhaahaan may odhan ee waxay leeyihin waa martabo laba martabo udhaxayso ee mu'minna maaha ma mu'minna ma aha gaallo maaha laakiin natiijadu waa midoo naar kama baxaya weeye uu ku ama taas baabay ahayd waxyaalihii marka ugu horreysay ay kaba bilaabmeen majliskiisana ay uga kaceen dee ay bal matalan ra'yigoodii haddaba waana tan axaadiisan shafaacaduna dawaaiftaas oo dhan ba radin baa uguba sugan waana taan aragnay yaziid alfaqir ama yaziid ibnu suhayb arrinkii uu lahaa iyagoo ra'yigaa khawaariji ay dee bal soo jiitay oo doonaya inay dee baxaanba ay daahiriyeen axaadiisan ay maqleen inay noqotay tii isaga ra'yigii kaba joojiso dee qowlkii iyagu ay lahaayeen bay axaadiisani beeninaysaa ama ay burinaysaa oo hadday bal matala leeyihiin waa ku gaaloobaya ama ruuxii naar galay naar kama soo baxayo kol hadduu dee saaxiba kabiire ahaa axaadiistan waxaa kuba sugan inay kaba soo baxayaan kuwii murjia iyaguna ee lahaa laa yaduru maca aliimaani demb ruuxuu dembi kastuu sameeyo kala duu mumin yahay waxba ma yeeleyso iyadna qowlkoodii radin adag baa ugu sugan oo waa kuwa naar galay dad iimaan qalbigooda ay kuma sugnaayeen oo marka dambe laga soo saaray iyagoo gubtay bal haddaba xadiidkee taa laba mid a xadiidka uu noo warramay dee ayaa anagu maanaan arag oo maanaan maqal qaala wuxu uhi yihi macnaa bal ii sheega xadiidkii ayuu leeyahay xadiidkaa uu idiin sheegay ee aad ka maqasheen taas buu yidhi laftiga hihi kolkol hada waxaa dhici kartana inay taasi kaba asalsadayd oo hada bedelkeeda hamza timaada ihi ihi iyo hihi adugu oo dee hamzadii un bedelkeedii ayhay timi waxaana adigu la yidhaaho marka la doonayo xadiis ama warka dee ruux ku waramayo waaba san inaga hayadeenin marka la iska gurayo warkii macnuu yahay si ziyaadiyo bal wad warkii wad ayay macnuu yahay oo de waa zidni min alxadiid baabay ihin noqon qolo ay yidhaahaan haddii la tanwiiniyo ihin waa waxa weya nakiro ayuu noqonaya waana ismu ficilo macnaa waa hati aya xadiii bal war de wixii ware laga doonaya hati min alxadiii maa cindak buu noqon lakiin ihi marka la idhaahayo aan la tanwiinin waa xadiid machuda oo waxa markaa markaa loo jeeday ama kaa la waday macnuu ha noqdo ihi marka la yidhaha wad sii wado iyo ziziyaadi ama dee bal mثalا xadيiثkan ay sheegayeen ihidu manaa sheega haba noqdo hati alxadيiث aladi cindak balba haba noqote lakin taasoo kaleba way hihi iyo ihi kolkol ihan bayba oo manaa iyaduna noqoto manaa ka joogsa iyo waxyaalahaasna way timaadaa iyadna waa ismficilun lakin markaas waa ihan canhu iyo hadii can iyo waxyaalahaasi raacdo laba tanweyniyo bal marka wuxuu leeyahay xadiiثka idin sheegay isheega weeye faxadanaahu xadiia xadiiskii baan ugu waranay markii dee ay gaadheen ilaa intan faandaliqu faafcalu ayay halkii uu anas intii ka maqleen bay ku joogsadeen markaasaa muxuu yihi faqaala hihi macnaa sii wad weeye waa wad oo xadiiskii maxaa ahay baqiyadiisii sheeg bay macnuu noqonaya hay-adeeni un weeye idaamadee qole kastaa kolay malaa marka marka la leeyahay la iska gurayo cibaarada la isticmaalo qulnaa waxaan idhi eg hihidani imaka tan dambe waa ziiwad siiwad weeyaan oo xadiidka baqiyadiisii sheeg qulnaa waxaan idhi maa zaadana waa kan wuxuu intaa ku daray ma jirto intaasuu noo sheegay qaala markaa xasan baa wuxuu ihi qad xadahanaa waa noogu waramay bihi xadiidkan mundu cishriina sanatan waqti labaatan sanood laga joogo ayuu xadiidkan uu anas noogu waramay walxaal huwa isagu yowma idin maalinta jamiicun nin dhani uu yahay oo caqligiisiya wax kastaaba ay taam yihiinba macnaha jamiicnimada wuxuu wadaanawey halkan wuxuu raximah llahu tacaala leeyahay macnahu mujtamicu lquwati walxifdi waqtigan dee waa da waa weynaaday kalley ruuxu hadduu weynaadana dee madinu u yahay waxyaale inuu kala iloobo madinuu noqonaya laba tan snood hortood dee intan wixii xifdigiisiya wax kastaa way dhammaayeen isagoo xaaladiisu taatay buu xadiidka noo sheegay xaafid بن xajar baa isaguna fitxulbaari kuba yidhaahaa isagoo dee mujtamic اcaqli taa kuba fasiray wahuwa ishaaraة ilىa anahu kana xiinaidi lam yadkul fi اlkibr wuxuu ishaarayaa waktigaa labaatankaa sanadood kaba horeysa iyaga ay xadiidka kaba maqleen inaanu dee da aad aanu uba weynaan oo weyniduna waxa ay tahay soo xaafid kaba cabiro madinatu tafaruqi dihn ruuxa dihnigiisu inuu baaho ikhtilaad xifdigiisi kuba yimaaday madino u tahay dee dad saas qaaliban way ku yimaadaan dadka dad xifdigoodu iska caadi u noqdo iyagoo da gaadhayna waabay jiraane oo dee raggii muxadisiinta ahaa iyo raggii saa culimada labada dhinacba waa lagaba helayaye ee waxa weeye dee madinu u yahay oo saasuu leeyahay waktigaas intan inka badan buu noo sheegay buu leeyahay xadiidkan intan in ziyaada laba socotay waaba kan muxuu ihi walaqad taraka waa ka tegey shay-an shay buu ka tegey imika halkan aanu idiin sheegin oonu idinku darin ma adri mana garanayo anasiya sheekhu anas buu sheegaya ee sheekii ama anas inuu xadiidka iloobay intaa kale baqiyad ahayd aw kariha amase inuu nacay an yuxadiثakum inuu intaa kale idin sheego fatatakilu ay tactamidu calى hada اxadiiثi fatatruku اجtihaada fi اlcamal a iska tala saarataan isaga ictimaadsataan oo ijtihaadkii a camalka ku dadaali lahaydeen saalixa de waa taa alaydin shafaaca ma jirta ruux waxaa yar ama qalbigiisaba iimaankaa yaree kooban lagaba helaaba naar kama soo baxay inta taa tidhaahaan aad fudaydsataan dadaalkii camalkii aad iman lahaydeen oo dadaalkii badnaa ee camalka saalixa ku dadaali lahaydeen aad kaba tagtaan inuu taa idinka baqday iyo inuu iloobay anago ma kala garanayu idhi qulnaa lahu deeta waxaanu ku nidhi xadithnaa bal waayo haddaba adigu noo taam yeelo noo sheeg intaan dhiman fadaxika uu qoslay waxaa qoslay xasan albasri baa qoslay waxaanu halkan wuxuu leeyahay imaam nawowi basi waxaa kuma sugan imaam basi bضaxik اcaalam bxadrati aصaab caalim baan ujeeda ninka caalimka qosolkiisa bxadrati aصxaabi o ujeedadu waxyaalahaasi wax murua burinaya kol haddaan wax la badsado caado iyo dhaqan noqdo aanay ahayn dee taasi inaanay dee ahayn oo mura-adii wax waxyeelaya aanay ahayn oo basi aanu kuma sugnayn taas baa waxa weeye ayaaba inooguma sugan ida kana baynahum wa baynahum de qorooyinkiina shara haysta dee kitaabku ma xarakayste bal cibaaradaasna iskama jira marka akriyaysaano waxaa qoran ida kana baynahu wa baynahum unsum lakin kitaabku markaan uxarakaysteyn e waxaa laga yaabaa ruuxii aan umuurahan u baraaruginin ida kana baynahu baynahum anasun inuu aqriyo <laughs> inuu anasun aqriyo waayo waana taas waxa weya taas waayo cibaarada waa saasun anase xadiidku warinayo waana laga wada waramayo lakin waa unsun oo hadduu khaasatan dee muanaso dadkan kaba dhaxayso dadka oo kale aada isugu dhawo taa ay yihiin bu leeyahay waxa wey <clears throat> fadaxika marka waqaala wuxuu yihi khuliqa alnsaanu min cajal waxa odhan waayo de isaguba inta wuxuu doonayay inuu uga sheego haddaanay su-aasha weydiin iyaguna waa kuwan lasoo degdegay ee yidhi bal noo sheeg isaguna hadalkan kol hadduu u sheegu yihi in kalaa jirtay inuu u taam yeelo ayuu doonayo markaasuu yihi insaankaaba waxaa laga abuuray cajal baa lagaba abuuray oo khuliqa insaan maa dakartu lakum anigu inimaan sheegin inay satin ma xadiisku lahaa aan hore ugaba maqale haadaakan ilaa wa ana ilaa walxal ana anigu uriidu aan doonayo mooyaane xadiakum inaan idin waramo kollay tan waxaa kuma sugana jawaazu listishaadi bilqur'aan oo kale ee umuurahan oo kale qur'aankii in istishaad ahaan loo soo qaato waayo khuliqa linsaan min cajal waa qur'aan bay kuma adee waa qur'aanba weeye bal matalan sidan oo kale warow dee ay kollay waa meelahan oo kale iyo de meel iyadu ay maha dee meel kastaba in qur-aankii loo soo qaato kolkol waxyaalo ay kuba sugan tahay imtixaan qur-aanka ama dee si aan habbooneyn looba isticmaali istishaadka way dhacaysayo kolley dee taas ba culimadu way diidaan lakiin meelahan oo kale rasuulka ilaahi ba salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaba dhacday habeen dee kitaabkana way kuba iman doontaa isagoo dee wakti dambe ama uu yimi cali iyo gurigii yimi cali iyo dee faatimo uu kuba garaaco ku yihi miyaydaan tukanayno markaasaa cali hadal yidhi rasuulka ilaahay baa dee tallaabmay isagoo le wakana alinsaanu akara shayin jadala waa istishaadba taas kale nadaair kalena way jirtaay bal markaa taa jawaaskeedna way nooguba sugan tahay marka wuxuu uhi uma arjicu uma arjicudu hadalkii hore ayay ku xidhnaaneysaa oo macnaa waxa weeye oo imaka uma arjicudan hadalkii hore kuma xidhnaanaysaayo macnaa kalaamkii aan xasan lahaa ilaa ilaa waana uriidu an uxadisakumuuhu buu ku joogsaday intaasuu kuba joogsaday wuxuu bilaabay markaa xadiidka tatimadiisii oo markaa waxaa wey markaa ay noqon qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu alayh uma arjicu ilaa rabbii fi raabicati waa markii afraad فأحmdه بtilka المaxamid amaanihii oo kalean kuba amaanaya ثuma akhiru lahu saaجida fayuqaalu li ya mحamed irفc ra'سk وqul yusmc lak وsr tucd وashفc تushفع faqul waxaa odhan ya rabi rabigay waa marka afraad idan li waxaad ii idantaa fي man qaala laa ilaha i الlah de wixii bal qalbigiisa iyagoo laa ilaha ilahu yihi qalbigiisa imaanun kuba sugnaa waa tan oo shafaacadii way noqoto laga soo saar ee markii afraad ba rasuulka ilaahayna waa ta aynu soo maray xalayna inaanay naarta kuma hadhin markii dambe ku hadhayn ilaa man xabasahu lqur'aan ba oo xakama caleyhi bilkhuluude ciddii laa ilaha illa allahun ku dhawaaqday kuwaas wax khayran weligoodba aan samayn kuwa i fasax in uu shafaaco qaado qaala markaa wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa odhanaya ee ilaah baa odhan laysa daaka laka arrinkaasoo kaa laa ilaha illa allahu uun yihi wax khayra in aan samayn ba haba yaraadee adiga kaas ma lihid adiga kuma sugna kaasi laysa daka kaasi laka adiga kuma sugna aw qaala laysa daka ilayka kaasi xaggaaga ma ahaanino shafaacadiisa iyo adiga shafaacadooda kaasi kuma soo baxayaane walakin wacizatii baan ku dhaartay wakibriyaaya cadamaydidi o cadamatii alfaada isku dhaweeye wajibriyaa-i iyadna umuurahan un bay laba mid tahay wa cadamatii wa suldaani wa qahri dee qahriga ilaah iyo jabrigiisii khalaaiq o dhan iyo wax kastaba u qahri ayaan ku dhaartay la ukrijana waan kasoo saaraya naarta waan ka soo saari man qaala laa ilaha ila allahu taas waana tii aynu hore usoo maray xadiidkuba soo maray shafacat اlmalaaئikatu washafaca الnabiyuuna وشhفع المؤمن ama شhفع المؤmiنuuna وlam يبقى ilا أرحم الراحimiina in ilaahay odhan doono cid kastaba شhفاعة qaade anun baaba hadhay oo dad aan weligoodba khayra samayn de lakin laa ilaha ilah laga helay uu kaba soo saari doono naarta qaala wuxuu yihi markaa macbad ayaa leh hadalka ninkii aynu soo marnay xadiidka anas kaba warinayey xanasna dib ugaba warinaya tatimadan faashhadu waxaan qirayaa oon markhaati cala alxasani anahu xadaanaa bihi de marka horeba uu inoo sheegay taasi way kuba sugnayde waa adkayn uu adkaynayo iyo inuu waxani xaqiiqo yahay oo uu bal taas la hubo fii nafsi mukhaadab iyo ciddan kolba uu sheegayo nafahoodii uu kuba sugayo waxaan markaa qirayaan caddaynaya calى اxasani anahu xadaثna bih inuu noogu waramay anahu samica anas bna maliki intan inuu anas ibn malik kaba maqlay waxaan umalay qaala yuli qabla cishriina sana walxaal huwa anas yowmaidin maalinta jamiicun ruux dee xoog lahoo dhan oo awoodiis iyo quwadiis iyo wax kasta ay dee taab tahay uu yaho san marka dambe uu yahay oo dee nin weyn uu noqday aanu ahayn bal weli axaadiis way noo socotaa xadiis dheer oo kale ay noo bilaabmo oo kii abu hurayren sheegaya xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn cabd لlahi بn نmayri wاtafaqa fi siyaq الxadiiث waxay isku waafaqeen xadiidka siyaaqiisa ujeedadu labadooduba uu ka wada maqlay macna xadiidka iyo san uu socdo o dhan way isku waafaqsan yihiin kol kol bay kelimo ama xaraf ku kala dunaanayaan waana waxa aan xadiidkii de waa cibaarada un lafdi kelimo xaraf waxyaalo ayaa dhici karta inay ku kala dunaadaan de waxaana sida kutubulmusalax inooguba sugan hadduu nin uu ka warinayo laba sheekhba xadiis uu ka wada maqlo labadoodii hadday isku laftiyiin dee ishkaal ma jire kolkol lafdiga ay meele ku kala duwan yihin oo macnaha iskaba waafaqsan yihiin oo uu yidhaah san imika muslim tafaqa oo kale ama xaggii macnaha way iskaba waafaqeen ama uu yidhaah isagoon kala caddayn mid kasta qeybtiisii uu lahaay oo kale waxba siyo ku sugan ama shay dee taasi dhib ma laha muslimnataa waa sameeya kol kolna muslim wuxuu sameeyaa lafdiga ciddii lahayd baynu in badan soo aragnay isagoo caddaynaya oo hadduu dee walaftu lifulan yidhaah ama qaala ama qaala oo kale iyo cibaaro saasa yidhaahana oo u kala socona taasna waa daba saa sii fiicanba weeye haddaba utafaqa fi siyaq alxadiidi ilaa ma yaziidu wuxuu ziyaadayo uun mooyaane axaduma midkood la dheeraanayo oo uu markaa kakale kala dheeraanayo kala ziyaadayo oo min alxarfi oo midkood uu la ziyaadayo way la dheeraanayo baan kuma fasira waayo ficilkan zaada oo kale zaada isagoo laazimaya isagoo mutacadi o mafcuul keliya qaatiya isagoo dhan mafcuul qaatayntiiba malaha waa jiraanba ee imanka halkan faacilun buu qaatayba markaa yaziidu uu la ziyaadayaan oo dhan la dheeraanayo axaduhumaa midkood kakale uu kala ziyaadayo oo min alxarfi xaraf ah bacd alxarfi xaraf xaraf dabadiya oo ujeedadu dee markaa siyaaqi oo socda ayaa kol mid xaraf meel ku kordhin haddana mar dambaaba dhici karta xarafkaa mid dambe inuu haddana kordhiyo kollay xarafkana halkan dee kelimadii iyo jumladii wax shamlinayaa loo wada jeeda una maaha xarafkii dee aynu xaraf keliya unaqane seefe iyo wow iyo waxyaalo siyaase haddii dee kelime ay tala dheeraadaana laftiga xaraf waa soo gelaya haddii ay xataa jumlo isla dheeraadaanna waa soo gelaya saa kaaban kitaabka usuul ka haynay iyadoo bal matalan de aan halkii xuruuftii oo kale de ama mabxaskii xuruufta aan siba way kaba soo naqlinaynay inuu de xarafka kuba idlaaqi jiray xataa ismigii iyo ficilkii iyo xaraf kuba idlaaqayay bal markaa halkan waa kelimadii iyo jumladii wax shamlinaya xarafkii intaba ayaa maqsuudku yahay qaala waxay idhahaan labadooduba xadathana moxamed ibnu bishrin horeynu usoo marnay moxamed ibnu bishir waana dee iqa ahoo atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey ahaa xadaثna abu xayaana can abi zurcata can abi hurayrata kolley iyagoo saddexan dambe saa isugu xigana kitaabulimaan intii aan soo haynay waan kuba soo maray yaxya ibnu saciid ibnu xayaan baa ninka hore la yidhaahaa abu zurcana waa nin dee kunyadiisa kuba shuuroobay oo barhkood magaciisa harim ama harab ay yidhaaheenba waa ina camr ibnu jariir oo jariir ibnu cabdillaahi ba awoosaynu hore usoo aragnay abu hurayrana waa imaamkii صaxaabada ama xaafido axfadu man rawa alxadiida fi dahri su shaafici kaba cabiray dahrigiisi ninkii xadiidka warinaya ninkii ugu xifdi badnaa ba weeye ugu xif qaala wuxuu ihi صaxaabigaasi utiya rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa waxaa loo keeno loola yimi yowma maalin bilaxmin hilib baa loo keenay farufica ilayhi waxaa loo kor yeeday adiraacu dhudhunkii oo markii hilibkii la keenay diraacii ayaa rasuulkii ilaahay loo dhiibay loo kor yeelay waata wa kaana de diraacu waxayd laftiga diraacna yuanas wa yudakarba ee waana la taaniisiyaa lana tadkiriyaa waana tan imaka taaniiskiia wa kaanat tucjibuhu way cajab gelin jirta oo rasuulka ilaahay waaba jeclaayo qaadiciyaad iyo aimada qaarkood ba waxay idhaahaan maxabadan rasuulka ilaahay diraaca jeclaa sababta waxa weeyaan un de waa aadna waa u bislaadaa waana macaan yahay dee adigu waana dhici kartaa hore ayuuba hilibkii kale uu ka bislaan og yahay hore ugaba bislaaday waa loo soo dedejin jiro taasun baabay ahayd saasaa adigu jeclay jacaylkiisa kolley xadiidka tirmidi wariyena waxaa kuba sugnaa ma kanat idiraacu axaba laxmi ilaa rasuuli llahi salى الlahu alayه wasalam walakin kana laa yajidu laxma ila giban fakana yucjalu ilayha lnahu ajalha liannaha acjalha nujan waxa weeye rasuulka ilaahay diraacu hilibka kale kamuu jeclayne laakiin dee hilibka marmar un baaba la helayo maaha mar kasta in la helayo waa marmar awqaada qaarkeed waa kiban waqtan bacda waqtin ayuun baaba hilibka waktiga la hela ay ahayd de markaasa de maalinta la helo ayaa iyadu way ka hor bislaanaysa waxyaalihii kaleo loo soo dedejinayo no bal taas bay ada xadiis tirmidi wariya taasi macnihiisuya haddaba fanahasa minha nahsatan rasuulka ilaahay baa ilkihiisa ama adraaf alasnaan waa ilkahan hore adraaftoodu saa ugu goostay manaa midib u isticmaalin nahsiguna marka siin ay noqoto waxay idhaaheen kolkol dee nahshibay barhkoodna ay dhacayba inay alakdu biadraaf alasnaan waa ilkaha daraftooda wixii lagu qabto ama lagu goosto taas baa nahsi la idhaha manaa rasuulka ilaahay baa diraacii ayuu hilibkiisiibuu saa ilkaha ama foololkiisiiyo saa adraaftooda ayuu saa ugu gooyey faqaala wuxuu yihi ana sayid الnaasi ywma alqiyaamati ana anigu sayid الnaasi dadka sayidkoodan ahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha arrinkana suu imaam nawowi yidhaaho wuxuu rasuulka ilahay u yihi wataxadasa binicmat اllahi tacaala waa nicmada ilaahay ugu nicmeeyuu sheegaya ilahay baa yihi wa ama binicmati rabbika faxadis oo ilahay baa taa amray gees kalena muxuu yihi wanasixata lana bitacriifina xaqahu salى الlahu alayه wasalam gees kalena inagay naseexo inootu inoogu naseexaynayaayo xaqiisa uu leeyahay iyo mansilada ilaahay isgaadhsiiyey ayuu ina barayaa inoo sheegayaa si aan u garanno u aqoonsano taasna waaba jaanib kale waaba nasiixa weeye bal haddaba markaa maalinta adduunyana isagunbaa sayidkooda ahaaye maalinta dee sayidnimadiisii ayaa muuqan rusushii ayaa intay mid kasta shafaacadii marka loola tago uu iska diido ama rusushii loo tegay ayaa waxay dee noqonaysaa iyaga iyo dadkii kaleba taxta liwaa'ihi ama taxta liwaaءi اlxamd ayaa wabiyadi liwaa اlxamdi walaa fakra sida xadiisba kuba yimi gacantayda waxaa ku sugan calanka xamdiga faannataa umalihi ama faantaa ka weyni ma jirto labadaba kuma fasiro eh ilahay baa hi casa an yabcataka rabuka maqaama maxmuuda yaxmadu اlأwaluuna wاlaakhiruuna siyaadadii baa markaa muuqanaysa maalintaa cid kaleo wax sheeganaysaabaan jirin cid kaleoo cid kale marka ama la yidhaha fulan baa fulan sanana ma jirtaba wey haddaba markaasaa wuxuu yihi wahal tadruuna bima daka miyaa garanaysaan arrinkaasi wuxuu yahay dee kollay waa allahu rasuul oo aclamo iyagu taa may garanahayn waanay weydiiyeen rasuulki ilahay intaasa lafdiga dambe inoo dambaysa markaasaa rasuulka ilahi wuxu uhi yajmac llahu ilaahay waa ururinaya isu geynaya yowma alqiyaamati alawaliina walaakhirin alaakhiriina kuwii hore iyo kuwii dambaba fii saciidin waaxidin meel banaan oo siman buu isugu keenaya taas baa ilaahay subxaana watacaala isugu keenaya saciidkuna waa dhulka adigu banaan ee siman baa la yidhah adigu waa dhulka waasic siman baa la yidhah o dee meel keliya carasaadkii qiyaamaha oon dee meel godan iyo meel taagan lahayn meel wax qarisa aqal iyo buur iyo geed iyo wax adugu wax dee kala qarinayaan aanay jirin ayaa ilaahay dadka o dhan ba isugu wada keenaya fayusmicuhum waxa maqashiinaya dhawaaqa addaaci kii dhawaaqayay wayanfuduhum waxa ka gudbaya dhaafaya oo kaba fulaya albasaru basarka ujeedadu ee meeshaas siman wax ba matalan cid ama wax qariyaana aanay kuba sugnayn baa la isugu wada keenayaayo haddii cidi dhawaaqda dhawaaqa waa la wada gaadhsiinayaa basarkuna ciddii waa basarkii dee makhluuqba weeye ciddii eegeysayna dee waa kaasoo waa la simanya ishoodu way kuba wada dhacaysaa way wada gaadhaysaa fayusmicuhum daaci wayanfudhum اlbasaru watadnu shamsu cadceeddii baa soo dhowaanaysaa cadceeddaa iyadoo aada inooga durusayna gubaysaa lagu soo dhoweyn xataa takuna qadra miilad fayablugu الnaasa dadka waxa gaadhi min algami murugo iyo walkarbi shiddo iyo dhib ma laa yudiquuna waxaanay taxamulkiisa keri karahayn qaadi karahayn wama laa yaxtamiluuna waxaanay qaadi karahayn oo dee iyaga culays weyn ku ah ayaa dadkii gaadhaya dadka qaarkood dhiigkii ka dhaca afkooda iyo dhegahooda gaadhi fayaqulu bacdu nnaasi libacdin dadka barhkood baa barhka kale ku odhan ala tarawna miyaydaan arkahayno ma antum fiihi waxaan a ku sugantihiin iyo dhib iyo mashaqo ah miyaydaan arkahayn alaa tarawna miyaydaan arkahayn maa qad balagakum waxa idin gaadhay ee karbi ah alaa tanduruuna miyaydaan kaba fikirahayn oydaan bal maala man yashfacu lakum cid idin shafaaco qaada ilaa rabbikum rabbigiin idinku shafaaco qaada oo dee idinku ergeysa rabbigiin fayaqulu bacdu nnaasi libacdin iyagii baa waxay isku odhanayaan ituu aadama nebi aadam uba taga taas bay odhanayaan kolley itu waxaanu aqriyaan dee labada hamse israacay weeye asalku dee ta hore in la taxaqiijiyay de itu weya lakin de waxa weeyaan de qaacidadii baa tan ahayd itu aadama faya'tuuna aadama nebi aadam bay u imanayaan o fayaquluuna waxay odhanayaan ya aadamu aadamow anta abulbashari basharka waa waxaa la keenay oo dhan ba isaga wada aabba ah. dee waalidkood baaba tahay abulbashari basharka aabihii baa tahay khalaqaka allahu biyadi ilaahay gacantiisu kugu abuuray oo karaamada iyo mansilada gaarka iyo minzada asbaabdeeda dadka kale aad kaga duwan tahay wanafaka fika waa afuufay oo adiga fiigaaga min ruuxi ruuxdiisa dee idaafada waa litashriif de waana ruuxdaa keentay inuu noolaado taas buu kuba ku geliyo kugu afuufay wa amara malaaikata malaaigtii buu amray inay kuu sujuudaan oo fasajaduu laka mansilada iyo martabadaas aad leediyo fadligaas eeshfac lana ilaa rabbika rabbigaa noogu ergeen alaa tara miyaad arkayn ilaa maa naxnu fiihi waxaan figiisa kuba suganay arrinkuna waxay doonayaan bal in laga dhaqaajiyo halkan oo laga dareeriyo un meeshan looga raaxeeyo shida hawlkan adag alaa tara miyaad arkayn ilaa maa qad balaganaa waxaana gaadhay fayaqulu aadamu ina rabbi rabbigay qadiba alyawma maanta waa cadhooday qadaban cadho lam yaqdab qablahu milahu de waaba taasoo de waa cadhooday waa sifa isaga sifaadkiisa uu leeyahay oo de waxa weeya taas baa de sifadan qadabku sifa ficil weeye Eh, dee waana tan ciqaabtan iyo cadaabkan iyo ciddii cusaad iyo kufaariyo waxyaalahaasna dee aahaartii qodobkaas iyo waxyaalihii ka laazimayay bay noqonayaane waa sifo u leeyahay walan yaqdaba bacdahu milo maanta qodob lamidana kan dabadiiba ama maanta dabadeed ma cadhoonayo wainahu ilaahay nahani uu iga nahiyey cani shajarati geedkii buu igaba nahiyey inaan cuno facasaytu waan caasiyey taas markaa nafsii nafsii macnaha nafsi waxa weya naftayda ayaa latii tastaxiqu an yushfaca laha iyadii baaba u baahan in loo shafaaco qaado ama iyadaa ah ama almustaxiqu lishafaacati nafsi waxaa mutay in loo shafaaco qaadaaba naftayda weeyo xaaladaydu taa weeye nafsida dambena taakiid bay tii hore u tahay idhabu ilaa gayri tan uu ku cudur daaranaya ee macsiyada ama geedkaasna laga dhaaf ilowna way ahayd wasaso shaydaanna way ahayd bal adigu waaba laga dhaafay laakiin maqaamkaa maqaam aad iyo aad u adaga oo umuuro lagaba dhaafay ama iyaga kaba dhacayoo dee cambiyo umuuraha anagaba dhicin ayay rusushii kuba cudur daaranayaan waa cabsida weynee jirta daraaddeed iyo dee maqaamkay garashada weynee rabbigood garanayaan iyo dee arrinta jirta daraaddeeduna idhabuu ilaa nuuxin faya'tuuna nuuxan bay u imanayaan fayaquuluuna ya nuuxo anta awalu rusuli ila lardi xalaytaan tan ka soo hadalayo ee nebi aadamba rasuul baabu ahaa sida xadiidkii abidar kuba timee dheeraa dee isaga waa cid gaarah oo waa awlaadiisii un baabu dee waxu sheegayay tarbiyeynayay umuurahaasay ahayd gaalo looma dirin nebi ama rasuul loo diro cid gaalo ah isaga ugu horeeyey anta awalu rusuli ila lardi wasamaka allahu ilaahayna wuxuu kugu magacaabay cabdan adoon shakuuran shukri badan inahu kana cabda shakuura waata qur-aanka inooguba sugan waxa weeye duriyata man xamalnaa maca nuuxin bal maala markaa adoon shukri badan buu ahaa had iyo goon ilaahay kuba shukraya xadiid ibnu xibaan iyo ay wariyeen ama ibnu xibaan wariyey ayaa wuxuu ahaaba markuu wax cuno markuu wax xidho adig waa umuurihiisaba buu ku wada xamdiyayey be xadiidka ayaa kuwi intaas wasamaka allahu cabda shakuura ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa noogu ergeya alaa tara ma naxnu fiihi alaa tara ma qad balagana cibaaraadka kale waan iska wada dhaafay de aynu imika kol hadaa mar laqweeye fayaqulu lahum ina rabbii qad qadiba alyawma qadaban lam yaqdab qablahu milahu walan yaqdaba bacdahu milahu nabi kastaa waa cudur daaranaya wainahu shaniya qad kaanat lii waxay ii sugnaad dacwatu dacwo dacawtu biha aan ku habaaray oo iyada calaa qowmi qowmkayga anigu dacwaan lahaaba dee nebi kastana duco iyada gaara oo loo aqbalayo loo fulinayo ayuu leeyahay rasuulka ilaahay ducadiisii gaarka ahayd walow dee ducooyin kaloo badanoo loo aqbalay lahay lakiin taa gaarkaa ee ambiyada ay wada lahaayeen wuxuu u dibdhigtay maalintan iyo inuu ummadiisa ugu shafaaco qaado way noo dambaysaaba taasi waxa weeye wuxuu leeyahy bal dacwo aan qowmka iyo kuba habaaray baa jiray deetanna iyadu wax bal matalan isagu halkan uu lawm iyo canaan ku kulahaaba ma aha ilaahay baa u waxyooday inaan cid dambe oo waxa weeyaan soo rumaynaysaa aanay jirinba markaasuu habaaru yihi laa tadar cala ardi min alkafiriina dayaara waa dacwadu taa u sheegaye marka wuxuu leeyay taasaaba dhacday oo anugu imaka shafaaco ehel uma ihi nafsii nafsii naftaydaaba mudatay in loo shafaaco qaado idhabuu ilaa ibraahima salى اllahu alayhi wasalam fayaatuna ibraahima fayaquluuna anta nabiy llahi wakhaliilh nebigii ilaahay baa tahay khaliilkiisina waa tahy min ahli ard ishfac lana ilى rabik alaa tara ilى ma naxnu fiihi alaa tara ilى ma qad balagna fayaqulu lahum ibrahimu ina rabbii qad gadba alyawma gadba lam yaqdb qablahu milahu walaa yaqdb bacdahu milah wadakara waxaanu sheegaya nebi ibrahim isna waa cudur daarane kadabaatihi waa umuurihii dee daahirkoodu been oo kalaba ahayd waa ku cudur daaranayaa ee kollay umuurahaasna waxa ma uu dee xujo dee munaadaro uu la munaadaroonayay uba yidhi iyo tii uu haweenaydiisii saara markii ninkii boqorkaa dhulkiisii ay tegeene haweeneyda quruxda badan oo arkaba iska qaadan jiray oo markii la weydiiyey yihi waa walaashay waxaabuu ku yidhi e waxaan ihi walaashay weeyo waxa tahay walaashay fi lislaam cid kaloo muslimo markaa jirtay ma jirin waa hadal xaqa una laakin dee nebigii maalintaasi waa ku cudur daaranaya <clears throat> nafsi nafsi idhabuu ilaa gayri idhabuu ilaa muusa fayatuna musa bay u iman salى اllahu alayh wasalam fayaquluuna ya musa anta rasuul اllahi fadalaka allahu ilaahay waa ku fadilay birisaalaati wabitakliimihi cala annaas oo dee qur-aankay kuma sugan inti risaalaadkiisi iyo hadalkiisiba dadkii kale kaaga fadilay ishfac ilaa rabbik alaa tara ilaa maa naxnu fiih alaa tara ma qad balaqna fayaqul lahu muusa ina rabbi qad qadiba alyawma qadaba lam yaqdab qablahu mila walan yaqdaba bacdahu mila wainii qataltu nafsa lam umar biqatliha ilaahayna kaba dhaaf taas qur-aankay nooguma sugantay intii hore waa lagaba dhaafay laakiin de waa ishfaaqoodii iyo cabsidoodii oo markaasuu leeyahy naf aan lay amrin inaan dilo ayaan dilay nafsii nafsii idhabuu ilaa ciisa salى اllahu alayhi wasalam fayatuna ciisa fayaquluuna ya ciisa anta rasuul الlah wakalamta الnaasa fi lmahdi adigoo xoolka ku jira ama dharabta ayaa dadka laba hadashay waa tii wixii uu ku hadlayna qur'aanka suuratu maryam ilaahay nooguga soo waramay wa kalimatu minhu kelime xaggiisa ka ahaatayna waa tahay oo alqaha uu gaadhsiiyey ilaahay uu ku tuuray ilaa maryama maryam wa ruuxun minhu ruux xaggiisa ka ahaatayna waa tahayba fashfac lana ilىa rabik alaa tara ilى ma naxnu fi alaa tara ma naxnu fiih alaa tara ma qad balagna fayaqul lahum ciisa salى اllahu alayh wasalam ina rabbii qad gadba alyawma gadba lam yaqdb qablahu mila walan yaqdba bacdahu mila walam yadkur lahu demba isaga wax alla wuxuu ku cudur daarto ama dembi uu yidhaaho waxaasaa dembi oo sameeyeyba ma sheegto lakin wuxuu leeya nafsi nafsi idhabuu ilىa gayri idhabuu ilى muxamadi salى اllahu alayhi wasalam fayaأtunii rasuulka ilahi wuxu uhi way ii imanayaan fayaquluuna ya muxamedu anta rasuul الlahi baa tahay وkhatam الأنbiyaaءi ambiyadoo dhankii ugu dambeeyaa tahay وغafar allahu laka ma taqadama min dembika وma takar ilahay dembigaagii hore iyo kii dambana waa kuu dhaafay ishfac lana ilىa rabik alaa tara ma naxnu fiih alaa tara ma qad balagna faandaliq rasuulka ilaahay anaa lahaa buu odhan saa inu soo maray waan tegi oo oh, faati taxta alcarshi halkuu imanaya halkani axaadiista horena inoogu sugnaada waa halkane carshiga hoostiisaan imanaya faaqacu waan dhacaya saajidan xaalanay ay midu sujuudaya lirabbi uma bacdigeedna sujuuddaa dabadeed yaftaxu llahu ilaahay baa ii furaya calaya korkay wayulhimunii waa igu ilhaaminaya min maxaamidihi ammaanihiisii iyo waxusni sanaa'i calayhi ammaan la ammaano teeda fiican ama dee xusni sanaa'i waa ammaan wanaageed isaga la ammaano shay-an shay buu ii furayaa iguna ilhaaminayaa lam yaftaxu aan uu furin liaxadin qabli axad igaba horeeye xadiidkii hore anas waataan soo aragnay waana ti aan lahayn markaasaan isla eegeynaaye xadiidkii anas waxaa inooguba sugnaa in dee bal marka uu dee ilaahay hortago istaago ilaahay uu ku xamdiye ammaani ilaahay kuna ilhaamin maxaamida aanu uu rasuulka ilaahay yihi anugu imaka ma karaya dee waktigaasubaaba ilaahay u furaya garansiinaya kuba ilhaaminaya marka waa qabla sujuud taa sujuud dabadeed buu sujuudayay halkana maxaa inooguba sugan sujuuddii buu udhacaya sujuuddaa dabadeed baa ilaahay ku ilhaaminaya una furaya maxaamida iyo ammaantaa fiican xadiiskan abi hurera taasaa inooguba sugan qurduba wuxuu yidhahaa raximah llahu tacaala waa kitaabkiisana mar horna wax kala soo naqlinay almufim la yidhaaho ee talkhiiskiisa uu muslim ku leeyahy ama mukhtasarkiisa muslim uu kuba sharxo waana sharaxaad u fiican ayaa wuxuu yidhaha de walow de uu sharxaya asaniida kuma sharxayo waayo kitaabku uu ikhtisaariyey mukhtasarkiisuu sharxaya taasi waxay inoo caddaynaysa ay tilmaamaysaa un ba wuxuu leeyahay calى anahu salى الlahu عalيه wasalam aktara min ataxmidi wasanaa'i fi hada lmaqaami kulih rasuulkii ilaahay ammaanta uu ilaahay ammaanayo iyo ku xamdiga inuu maqaamkaa badsanayo ee fii qiyaamihi wa sujuudi qiyaamkiisa horena ilaahay buu ku xamdiyaya waana loo furaya haddana sujuudiisii markaa uu sujuudo dabadeedna iyadna waa loo furayaayo ilaa inta dee wixii uu kaba doonayey ee muraadkiisii ilaahay u aqbalaya la odhanayo bal matalan de haddaba sel tocda oo shafacatu shafac lagaba odrhanayo ama ha noqoto qiyaamkii ha noqoto ama sujuuddii haba noqotee ayaa ilaahay buu ammaanayaa waa leeyahay ujeeddadu markaa tanaafi kama dhexeeye labadu waxay inoo kala sheegeen oo inoo kala faa'iideynayaan waqtiyadaa rasuulka ilaahay rabbigii ammaanayo ilaahayna u furaya maxaamidu meelaha meelahooda dee qiyaamkiina waa jiraan sujuuddiina iyaduna sida xadiidka nebi hureyre labada xaalaba waa laba meelood oo uu rasuulka ilaahay badsanayo ilaahay ammaantii iyo xamdigii weyddiisan uma yuqaalu ya mحamed irفع ra'saka saw tucda ishفactu shafع faarfacu ra'si kolley halkana hadalkii hore nibe ayaa imanaya arrinkan ay rususha loogu wada tegay waxay aliraaxa min hawl اmowqif markaasna halkan qaadiciyaadii ay yidhaahaan qeybtan dambe ee de waxa weeyaan ah umati umati iyo de arrinta gaarkaa ah iyo taas oo kale waxa weeye waxay noqonaysaa walow dee ay tani tahay ijaabadii xadiidkan ay noo soo socotay ijaabadii ducadii si la aqbalo xisaabta ay bilaabmayso haddana dee taasna waa shafaacada khalaa'iqdoo ka wada dhaxaysa tanna waa umuurtii kaba dambayso shafaacadkiisii kale u lahaaba weeye dee kolley waxyaalo ayaa u dhexeeya un umuuraan axaadiis ay nooguba sugan walow xadiidkan ay tahay ay noo caddayn doonta qaybta dambe in dee loo aqbalay ducadii oo waaba tan xisaabtii baa bilaabmayso oo maaha tani dadkii dambe iyo tsiraadkii iyo waxyaalo kaba dambeeye maaha waaba kane fa yuqaalu waxaa laygu odhanaya muxamedu adkil geli aljanata jannada geli eg markaa waa la xisaabinaya dadkii iraaxadii baa bilaabantay iraaxadii maxaa ka dhalanaysa intii aan bilaa xisaabahayn markaa in laga dareeriyo meeshii oo dee jannadii la geliyo intii kalena dee la xisaabiyo ay markaa noqonaysaa haddii la xisaabinayo dee khaldigii kalena markaa waa la xisaabinayaa adkil janata min umatika man laa xisaaba caleyhi cidda aan xisaabi korkooda ahayn jannada geli min albaab اlaymani albaabka midig ee min abwaab اljannati jannada albaabadeeda kaba mida wahum iyagu bal albaabkaa dee markaa ruuxa jannada uqasaya ku socda kaa midigtiisa dhacaya weeyaane kaas yee kaba geli wahum ummadaadu shurakaau naasi dadka kuwa la wadaagsanayo weeye fi ma siwa dalika wixii kaa midig kaba soo hadhay oo min alabwaabi abwaabta kale ana way bal markaasi wadaagsanyahin kolley dee kuwa jannada xisaab laan ku geliyana xadiiakii ku yimi toddobaatan kun oo de hm اladina laa ystarquun walaa yaktawun walaa yatadayaruun وalى اllahi yatawakaluun wladii nafsu mxamedi biyadi rasuulka ilahi baa dhaaranay wuxu uhi ilah nafta mxamedi gacantiisa ku sugantaan ku dhaarte inamaa bayna اlmisraacayn laba fiyaarodood inta udhaxaysa oo min masaaric اljana fardadaha ama fiyaaradaha jannada kaba midi lakamaa bayna makata wahaajarin maka iyo hajar inta udhaxayso kaleba weeye aw kamaa bayna makata wa busra ama maka iyo busra udhaxaysa ujeedadu imika albaabadeedani laba misraac bay leeyihin waa kan markaa la balaqo dee misraaca iyo misraaca labada fardadood weeye haddaba waxa weeyaan mabaha waa intaa labadooda udhaxaysa waa adigu ujeedadu waa kaninkii un lagaba soo gelayay dee ina intaasaa labadii misraac uba dhaxaynaysa kaninka ama albaabka jannadu wuxuu isu jirayaa mana aha albaab keliya waa albaabada jannadu labadaas misraac ee keliya maha laba albaab inta udhaxaysa waa albaab keliya oo labadiisii misraac oo kaba koobna ayaa maka iyo hajar intay isu jiraan waana masaafo aad iyo aad u dheeruun kole ama maka iyo busre marka hajar dee kolle waa shaki baabay noqon kartaa ee hajarna horaynu usoo maray oo waa dee gobolkan axsan la yidhaha ee sacuudiga kuba yaale mandiqada sharqiya oo kale bal matalan ayay magaalada kuba taalay baxrayn baa gobolka waktigaa la odhan jiray hajarna waxay ahayd meeshii qaacidada u ahayd waana meeshii ay kaba yimaadeen nimankii reer cabdiqays waftigoodii aynu kitaabulimaan bilowgiisaan kuba soo maray halkaasoo waa dhulkaa aada ugaba durugsan madiina haddii busra la yidhaahana waa magaalo adugu kolley ku taalay dee shaam kuba taalay ama darafteedaba oo adigu suuriya oo dimashq iyo iyadaa saddex marxalo ay isu jiraan baa la yidhaha waa xaggan xurana waa magaalada la odhan jiray waktiyadaas ingees kalena maka iyo may marka la eego madine iyo iyada maka iyo dee busrana in bil loo socdo ayaaba isuba jireen haddaba xagga marka la eego sacadooda intaas iyadoo iman doonto mar intaasba ay buuxsami doonto markaa la gelayo وxdثnي زهير بن حرب qال xdثna جرير عن cمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة qال أنه qاaل waa xadيiثkan drqdiisii mid kaba mid ah وضicat waxaa la dhigay beyna yaday rasuul الlahi صلى الlaهu عليه وسلم rasuulka ilahi hortiisa qascة qasco min hariidin hariid ah iyo وaلحmin hirib hariidkana horesan usoo maray ama de waxa wey lakin waa shamaalkiita kusoo maray kitaabkan imika inoomay horeyne waa adigu khubsiga un markaa idaamkiisa iyo waxa lagu daraa maraq uu yahay taas bay hariid odhanayeen oo de waa kan hirib la socday haddaba waa kimistii un oo kale marka waxaan lagu qoynayo lagu idaamaya uu maraq yahay kaas baa waxa weeye ama dee khaasatan maraqina hirib ba waa hirib la jiro kaas bay hariid odhanayeen <clears throat> haddaba qasca min hariidin walaxmin baa loo keenay fatanaawala diraaca dee hilibkiina waxaa kaga mid ah diraaco diraacii buu qaatay rasuulka ilaahay wakaamku waxay ahayd diraacu axabashat ilayh neefka halka uguba jeceliyo hilibkiisa fanahasa nahsatan faqaala ana sayid الnaasi ywma alqiyaama uma nahasa ukra mar kaleo haddana goostay faqaala wuxuu ihi ana sayid الnaasi ywma alqiyaama dadkii waxba may weydiin waa rasuulka ilaahay haybadiisii ay kaba haybeysanayeen falamaa ra'aa markuu arkay asxaabahu asxaabtiisii oo laa yasaluunahu aan waxba weydiinahayn arrinkan aan sii weydiinahayn ayuu qaala yidhi alaa taquluuna miyaydaan odhanahayn kayfa waa see dee aad maalinta qiyaama aad sayidka dadka aada kuma tahay waa kayfadii hadiyaha u sagti la odhanaya waqfiga marka lagu joogsanaya ahayd ay raacday un weeyaan ha sagti oo talxaqu fi lwaqfi ama dee waa markaa waqfiga haddii imika la waslinayo kayfa walow ay noo soo socoto iyagoo wasliyey mala dee rasuulka ilaahay cibaaradiisun bay laba yimaadeen oo haddina ay la socoto lakiin cinda darji way dhacdaa qaalo waxay dhahaan kayfaha ya rasuulallah halkan waa leeyaha darji ma de waa wasli baa meeshii jira daahirku waxaa kayfa ya rasuul allahi oo say tahay lakiin waa cibaaradii rasuulka ay kuba celiyeen kayfaha ya rasuul allahi qaala yaquum الnaasu lirab الcaalamiin dadka ukacayay ilahay rab الcaalamiin oo de xadiidkiibuu waday wasaqa xadiiثa xadiidkiibuu kaxeeyey cumaaraة bn qacqaac bimacnaa xadiiثi abi xayaan can abi zurca waayo cumaaraة bn qacqaac baa maanta abu zurce kaba warinaya markii horena abu xayaan ayaa bal waxa weeyaan markaa warinayey yaxya ibn sacid ibn xayan haddaba marka xadiidkiisii mid laba mid ah oo la macnole wey wزaada wuxuu ziyaadiyey fي qiصaة ibrahima faqaala wuxuu uhi wadakara qowlahu fi lkowkabi oo markaa dee kadabaadkiisii ayuu halkan wuxuu ku ziyaadiyey qowlkiisii kowkabka hada rabbi markuu lahaa iyo hada akbar iyo taas buu kordhiyo leeyaho dee munaadaro baabkeed bay ahayd iyo iyaga ixtijaaj may hayn o isaga umuuraha dee shaki kagama jirin waqowlihi liaalihatim iyo waqowlahu qowlkiisuu siyaadiyey oo aalihadoodii ku yihi bal facalahu kabiirum hada tanna waa iyagu xujada kuma oogayo de bal hadday hadlayaan weeye kanaaba sameeyo de markaa waxaan hadlayno waxba iska daafacaynoo wax samayn karin see u caabudaan ba macnuu yahay bal facalahu kabiirum hada ujeedadu iyo waqawlahu inii saqiimunoo tan ismiga faacilin badan buu bimacna istiqbaal uba yimaadaa waan bukoon doona dee ruux kastaana kolley caafimaad xanuun waa kuba imanayaayo halkana marka istiqbaal laguma fasiro inaa wax kadib oo kuba sugani ma jirto haddii la yidhah de waxan aad samaynaysaan iyo kufrigiina naxnian baan dukaana dee taasna waa ka xanuunsanay dhibsanayo bal taasba waye aduu bal waa umuurihii u ku cudur daaranayey ayuu umuurahan ayuu bal matala ziyaadiyey isaga riwaayadiisan qaala waxaanuu yihi waladii nafsu mxamedi biyadi ina ma bayna misraacayni min masaariic اljana ilaa cidaadatay ilbaabi intan baa soo korodhay un albaabka labadiisa cidaado waxa weeyaan albaabka labada misraaco labadii fardoodood baan idhi mid kasta waxay ku xidhan tahay cidaad ay ku xidhan tahay o qorigan haya ee dee loo sudhayana birahan ama dee halka loo sudhayo ee dhinacyada kaba haya kaas baa cibaadatulbaab la odhanaya waa adigu albaabka labadiisan dhinac ama lo khashaba ha noqdeen ama dhagaxbaha laga sameeyo oo kale taas oo kale lakin inta badan dee khashabaday ka cabiraan be ayaa cibaado lagu magacaabaa cibaadatulbaab haddaba marka la eego labadan masraac ilaa laga gaadhayo un markaa halkan ay albaabada kaga dhegsan yihiin dee ay kagama taalo qoriga kale ama waxaan kale ay kuma xidhayin marka intaa loo eego lakamaa bayna makata wahajarin aw hajarin wamakata intaa hajar iyo maka ay isu jiraan waana masaafe aada u durugsan ayaabay isu jiraan weye waa albaabka keliya intaa isuma jiraan weli xadiidkii waa inoo socda duruqdiisii xadaثna mحamed بن طريف بن khليفة الbjري qال xadaثna mحamed بن فضayl qال xadaثna abوالmالك الأشhعي wa sعد بن طارق aynu hore usoo aragnay عن أbي xاzimn wa سلمان mولى عزة oo dee abi هurayre ninka kaba warinaya عن أbي هurayrata wa أbو مالك عن ربعiyin oo markaa maxay tahay mحamed بن فضayl ba wuxuu leeyahay xadaثna أbو مالك الأشhعي عن أbي xاzim عن أbي هurayrata haddana mar kalu soo lami xadaثna abu maliki can ribciyi can xudayfa oo laba sanad ba abu malik xadiidka ku leeyahy mid isaga abu xaazim buu kaba maqlay abu xaazimna abu hurayra xadiid labaadna abu malik wuxuu ka maqlay ribciy bnu xiraash ribciy bnu xiraashna xudayfat bnu lyamaan buu kaba maqlay marka qaala labadii saxaabi ba waxay dhahen waa abu hurayre iyo xudayfe qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam yajmac llahu tabaaraka wataعala annaasa fayaquumu lmu'minuuna mu'miniintii baa istaagaya oo kacaya xataa tuzlafa lahum ilaa loo dhaweeyey aljanatu jannadii waa markay xisaabtu dhacday dabadeed markaa dee ama loo dhaweeyo weli xisaabtii may dhicine lakin dee naartiina lasoo dhaweey jannana lasoo dhaweey fayaatuuna aadama fayaquluuna waxay odhanayaan yaa abana istaftix lana aljana istaftix lana aljana bal jannadii anaga noo dalab in nalaga furo fayaqulu wahal akhrajakum min aljanati ilaa khadi'atu abikum aadama jannada miyuu idinka soo saaray abin adam khadiicadiisii mooye lasu bisaaxibi dalika ninka taa ee arkaas istiftaaxa laba imanayo anigu ihi idhabuu ilaa ibni ibrahima khaliil qaala fayaqulu ibraahimu lasu bisaaxibi dalika inamaa kuntu khaliila anugu khaliil baaban ahaa khaliil araxmaan min waraaa waraaa gadaal gadaal ayaan kaba ahaa adigu waxa weeyaan ujeedadu dee manziladaydu darajada aad iyo aada u sareysa melihi unbuu leeyahy waa kelimatun tudkaru calaa sabiili tawaaduc min waraa waraa buu leeyahy anigu khulladaydu dee waxay ahayd un dee waa min waraa waraa min waraa waraa-una barhkood way kuba dabdiyeen bal waxa weeyaan ujeedadu anigu martabadaa sare malehi waana calaa sabiili tawaaduc iyo dee kolley xaaladan arrinkana shafaacaduna maalintaa ma lahay اعمdوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتوna موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله والروح فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك فيأتوna محمدا صلى الله عليه وسلم bay u iman فيقوم waa istaagaya نبي محمد waa kacaya فيؤdن lah waa loo idmaya شhaفاacadii markaa xisaabtii baa bilaabmi dadkii baa bal matalan taas dee wixii adhow waa la kala tegayaayo wixii dee naar la geynaya iyo wixii naar siraadkii baa la dhigayaa si dadkana ay u maraan waxna ay halkaa kaga daataan waxna ay dhaafaan oo waaba tan watursalo waxaa la dirayaa alamaanatu amaanadii iyo waraximu raximkii oo waa iyadoo la suureeyey ayaa amaanadii iyo raximkii ayaa la dirayaa xaggay tegayaan fataquumaani way istaagayaan janabata iyo siraadi jidka siraad labadiisa dhinac yamiina wa shimaalin midig iyo bidix macnaa waxa weeyaan xuquuqdoodii bay doonayaan amaanadiina ciddii aan ilaalin amaanadii khiyaansatay ayay halkaa kuma sugayaan waxa weeye raximkana ciddii goysay oo kale xaqaydii markaa ilaalin weyday ayay iyadna halkaa u joogtaayo bal markaa waa amarkoodan ama aada iyo aada u weyn iyo mawqicooda weyn baaba halkaa la dhigayaa labadoodii oo inta lasoo suureeyo ayay iyagoo dee sifo ilaahay un ogyahay kuba sugan ayay halkaa imanayaan una taagan yihiin ciddii bal markaa aan ilaalin aan dhowrin xaqoodii aan kaba soo bixin taas baa macnuu yahay oo de waxay ciddii halkaa dooneysay jidka maraysay ayaa waxay kaba dalbayaan xaqoodii markaa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi fayamuru waa maraya awalukum waa idinka waa kooxdiina uhoreysa kalbarqi sida hilaac oo kale ayuu jidkii aada u dheer masaafadiisna ay badan tahay oo dad bel matalan ayuu u maraya qaala wuxuu yihi qultu waxaan ihi waa xadiidka raawigiisi baa odhan qultu waxaan ihi waa labadii mid ahaadne biabi anta wa ummi ana aftiika biabi wa ummi aabahii hooyaday baan kugu furanayaaye ayu shayin shaygeeba ka mari lbarqi hilaaca maritaankiisa oo kale a waxa dee bal surco ilaa amaritaankiisoo kale yeelanaya muxuu yahay baan ayaan ku idhi qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay alam tarow miyaydaan arag ila lbari hilaaca kayfa yamuru suu u marayo waaba bilowgiisa uu bilaabmayo wayarjicu u laamayo haddana waa qarsoomaya ama dee muuqan markaase fii darfati cayn il biligteed ayuunbu intuu ku bilaabmay haddana kuwa baaba-aya taasoo kale miyaydaan arag saasoo kale bay maritaankooda siraad u noqon uma kamar rireexe haddana maxay noqon oo waa fariiqii kuba xigay sida dabaysha socodkeed dabayl aada u surco badan aada u degdegaysa maritaankeed oo kale ayay noqon ayay haddana marayaan uma kamari dayri wahaadka oo kale iyo waxyaalaha duula maritaankooda oo kale iyo surcadiisa oo kale ayay dawaaifta qaarkoodna yeelanayaan ay kuba marayaan washadi rijaali shadi macnaa dee imaka waa cadwigoodiiy waa orodkoodiiy waa dadka ragga jamcu rajulinba weeye halkana rixaalna barhkood kuba wariye iyadna jamcu raxlina waa ama rikaabsayn hore usoo marayba waa geeli dee isaguna oo ujeedadu ama ruux ee aada u orod badan oo isagu laakiin ordayo lugihiisa ku ordaya maritaankiisa iyo cadwigiisaas oo kale ayay barhkoodna ay kuba marayaan siraadkii maxaa intaasoo oo dhanba keenay oo dadkii ay u kala surco bateen tajriib bih baa rasuulka ilah yihi waxaa la ordaysa acmaalum acmaashoodii un oo waa nin kastaba oo camalkiisu intuu ahaa ka dee hillaacoo kale kuba maray ka waxa weeyaan dabayl oo kale isaga socodkiisa ama orodkiisu ahaa kan shimbiroo kale ama orod dee ruuxu isagu lugihiisa ku ordayoo kale intuba waxaan la ordaya ama de waxa weeyaan ama la gaabinaya waa acmaashoodii un waman badaa bihi camalu lam yusric bihi nasabu ninka camalkiisa la gaabiyo wax kaloo dedejinaya ma jiraano wanebiyukum nebigiinuna qaa'imu cala asiraad siraadka korkiisuu taagan yaho yaqulu wuxuu ku qowlayaa rabbi salim salim ilaahu ummadayda badbaadi ilaahu badbaadi xataa tacjiza waa la soconaya saasaa loo kala dheeraynaya ilaa ay caajisto oo acmaalulcibaadi addoomaha acmaashoodiiba ay ruuxii dee inay la socoto oo uu markaa ruuxi ama surcaba yeesho ay kaba keli weydo ka caajisto ujeedo dadkii qaarkood ayaa camalkoodii oo aada iyo aada u yaraa ayaa waxaanay dee u suurtogel ahayn inay waxa weeyaan hagaagba u socdaan iskaba daa inay ordaane marka muxuu yihi xataa yajia rajulu ilaa uu ninku yimaado haweeneedna waa lamid una waa mithaal une qof alaa yastadiicu aanu karin asayra socod uu socdo ilaa zaxfan inuu dabada ku siqo uun mooyaane oo dadka qaar baa halkaas iyadooynu soo maray inay dee bal masalan ay tahay madxadana zalla ayaabay dee arrinkooda noqonaya inay siqaan ma socon karayaanba qaala wuxuu uhi kuwa dee marna kacaya marna kufaya oo taasna waabay jireen qaala wuxuu uhi wafii xaafatay siraad siraadka labadiisa dhanacna kalaabiba waa biro mucallaqatun soo godan oo halkaasu dhan ba ah ma'muuratun la amray biakhdi man shaksi qabashadii iyo qaaditaankii umirad bi ciddii alamray oo dee ruuxii markaa la amrana way garanaysaa waana qabanaysaa famaqduushun mid la xagxagtay la hayl birahaasi ay jeexjeexeen ama qodxahaasi ku nabadgeliyo weyaan oo iyadoo hadda dhibtaasi gaadhay ayuu haddana marka dambe kaba gudbaya waa makdusun midle waxa weeyaan dee laisdulkaraseeye weeyaan oo waa marka laisku dultuuro birta ay qabatay kulufo dee ay xagga hoose ku ridee kuwo kalena ay ka dul keento kuwa saasina finaari naar bay kuwa sugnaadeen intan horeynu usoo aragnay ka waladii nafsu abi hurayrata biyadi tan dambe waxa dee daahirkeedu yahay inuu dee abi hurayre kuba taagan yahay walow dee macnaha xadiidka iyo inay ilaa toddobaatan sanadood in loo socday sida xadiidkii ahaa dee waxa weeyaan wejbe inta la maqlay waktigii rasuulka iyo sanqadh weyn miyaad maqasho ma garanaysaan oo markay yidhahdeen dee ilahiy rasuulkiisa og buri waa dhagax la tuuray dee mundu sabciina khariifan jahanamo shafirkeeda laga tuuro imika gunteedii gaadhay iyo bal waxyaalo kale jiraan laakiin laftigan imika mawquuf weeye waladii nafsa abi hurayrata biyadih ina qacra jahanama jahanamo gunteedu la sabcuuna khariifan waa toddobaatan sanadood in la socdo khariifka waa min de ilaaq iljusi wairaati lkuli oo dayrta haddii khariifta la yidhaaho ee sanadii dhamaydba dayr keliyan baa ku jirto haddii la yidhaaho toddobaatan dayro toddobaatan sanadood unbay gelayaan waa isla macnood marka waa in toddobaatan sanadood loo socdo ayaaba gunteedu ay tahay oo de waana la buuxin doonaa taas ee waxa weeyaan de cid ka baxday iyo cid kuba hadhaba babun fi qowli الnabiyi salى الlahu عalيه waslm ana awal الnas allah subحana wa taعala alى alam